ummadaha fantami doona anaa idinku fantami doono bata oo isguursada oo tarma rasuulka sal ly sl isagaa yidhi waana meesha keliya ee diinteenna islaamka ay kaga duwan tahay diimaha kale maxaa yeele marka loo soo baxo the concept of worship xagga la xidhiir fikrat alcibaada way baaxad weynta kuma un eka keliya inuu qof uu meel intuu fariisto uu wardiyo uu qur-aan u aqriyo keliya cibaadada keliya kuma eka keliya qofka inuu tukado oo taagnaado soomo keliya maaha waa ay baaxad weyn tahay waxay kulansanaysaa dhammaan cibaadaadka kala duwan oo ilaahay subxaana wa tacala yidhi hala sameeyo fadhigan aan fadhina ajir baa noo socda biidn illahi subxaana wa tacaala qofku markuu kallajkiisa aaday ajir baa u socda biidn illahi subxaana wa tacaala marka shaqada loo kalahe ajir baa u socda intuu waxay muujinaysaa cibaadada ilaahay marka inay naweelaynayso markaana hareeraynayso idan shahwada in laysku baraarujiyo waxaa muujinaya amaba keenaya qowluhu jala wacala zuyina linnaasi xubu الشhahawaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaaطiir الmuqanطaraةi min الذahب wاlfiضة wاlkhayl الmusawamaةi wاlancaami wاlxarث dalika mataacu الxayaaةi الdunya wallahu cindahu xusn اlmaab allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka hadlay waxa bini aadamka loo qorxiyey kadibna waxa uu sheegay liisti xana ah oo xambaarsan dhammaan wax alla wixii shahwo iyo maladaad ee naftu ay macaansato oo ay jeclaato jamato wixii lagu magacaabi karaa liis ahaan baa la sheegay laakiin waxaa si gaara loo tilmaama kow laga bilaaba waxaa lihi min annisaa dumarkii waa waxaa keenay inuu rasuulka sala allahu calayh wasalam uu yidhaahdo ittaqu dunyaa wattaqu nnisaa war adduunyadana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya maxaa yeele rasuulka sal allahu alيh waslm wuxuu raaciye u yidhi faina أwala fitnati bani israa'iil kanat fi الnisa markii ugu horraysay fidnadu ay ku habsatay reer bani israa'iil oo dhexdoodu fidnadu ay ku baahday oo faaftay waxay ahayd markii loo furay albaabka ah xagga dumarka marka loo furay meeshaasay fidno ay kaga timid markaasuu rasuulka sal اla alيه waslm leeyahay isagoo dardaarmaya ummaddiisa u digaya ku sheegayo le war is ilaaliyo wuxuu yidhi war meesha ugu horrayso laydinka soo geli karaa laydinka soo abaari karaa fidnadu waa meeshaas war iska ilaaliya buu rasuulka sala allahu caleyh wasalam yidhi waxaa xadiid kale uu tilmaamay isaguna uu wariyey bukhaari maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa anuu kagamaanan tegin ummadayda aniga gadaashay markaan meesha ka baxa buu rasuulka sala allahu caleh wasalam fitnad ragga ugaga daran oo kaga iman karta bimacnaa xagga min annisaa fidnad ka weyn oo kaga iman lahayd fidnadda ugu weyneed ku iman karta ragga waa min annisaa bay ka imanaysa rasuulka sal alla alay marka keena mar haddii la zuyina linnaasi qur-aanka waxaa ku soo orara wasawala lahum shayaan shayaan baa u qurxiyey wazayana lahum shayaan shaydaan baa u qurxiyey kelimaadka ama tacaabiirta lugawiga ah ee qur-aanka ku soo orara soo noqnoqda intuba waxay muujinayaan qofkan waxaa laga yaaba waxaan inaadan adigaba dan aadan ka lahayn inaadanba kala jeclayn baa laga yaabaa laakiin shaydaan waxa uu ku fakarayaa shay keliya waxaa u go'an barnaamij ah inuu adiga ku maran habaabiyo meel uu kaala dhaco wuxuusan ku dhaafayn intaadan camalka la iman wuxuusan ku dhaafayn marka camalka aad guda geshid wuxuusan ku daynayn camalka markaad faraha kala baxdid wuxuu soo taagan yahay afar labaatanka sac wuxuu soo taagan yahay isbuuc walbaba wuxuu soo taagan yahay ma aragtay sanadkii wuxuu shaqeeyaa lixdan kun oo saacadood in ka badan buu soo taagan yahay intuba wuxuu u taagan yahay aniga adiga inuuna galfado meel uu nagala dhaco uu naga fogiyo waddada ilaahay asbaabta keeni karta marka qofka inuu nugayl uu soo galo dabacsanaan iyo duufsanaan intuba inay ku yimaadaan waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a iimaanka marka uu dabco nugeyl uu soo galo waa asbaabta keeni karta qofka iimaankiisa markuu daciifo wuxuu si sahlan u raacaya shahwadii walidaalika wuxuu leeyahay waxay culimmadu ay tilmaameen oo ay leeyihiin alaaatun min aclaami اtaqwa saddex arrimoodba waxay tusma iyo tusaale u yihiin oo ay muujiyaan alla cabsi inuu meesha jiro midda ugu horaysee tarku ashahwati almadmuumati maca alistimkaani minha shahwo la haydaarteeyey la diiday oo la nacay in laga tago iyadoo qofka awood uu leeyahy adoo awood leh maaha adoo lagu yidhi war iga tag maaha iyadoo gabadhu ay jac kugu dhajisay maaha maaha mar masajkaaga la diliidgareeye maaha maaha mar albaabka lagaa xirtay maaha wa adoo lagu daba ordayo adoo awood u leh waqtigaad doontid iyo saacaddaad doontid xumida aad u socota adoo heli kara markaad tidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacala baan ka baqayaa waxay ka mid taha waxyaabaha darajaadka lagu siyaadeen waxaa la mid walwafaa'u biالصaalixaati maca nufuuri annufuusi minha annafsi minha iyadoo qofku saalixaadka camaasha wanaagsan uu la imanayo qofka inuu la yimaado qofka iyadoo nafsadu ay ka didayso waqti qabow uu jiro baad istaagayso oad leedahay waa weysaysanaya ilaahi subxaana wa tacala baan hor istaagaya iyadoo hurdo ay ku haysoo daalan tahay jirkuna nasasho uu baahanya waxaad leedahay ilaahi subxaana wa tacala baan u sujuudaya xaaladda saddexaad waa maxay waraddu alamaanaati ilaa ahliha maca alxaajati ilayha qof baa lacag kugu aaminsaday oo kugu ammaanaystay maal iyo hanti baa lagu agdhigay waad celinaysaa xoolihiio sidooda u duuduuban baad celinaysaa iyadoo baahida aad u qabtidna wax la qiyaasi kar aan ahayn saddexdaa xaaladood waxay tusmo iyo tusaale ay u tahay qofkii inuu taqi yahay haddaad isku aragtid arrimaha la sheegay oo xadiidku uu sheegay isugu markhaati kac biidnillahi subxaana wa tacala khayr inaad tahay arrinka labaad ee qofka meel xun ka tuuri kara waxaa ka mida waxaa lagu magacaaba alruxqaةu الsayiئة asxaabta xun waa tan keenta rasuulka sal اlه alيه waslam inuu yidha alrajulu calىa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku waxa uu ku taagan yahay ninka saaxibkii ah wadaygii ah ninkan ay wada socdaan diinkiisuu leeyahay war nin walbow ha iska jiro ha iska fiiriyo ha ogaado qofka uu la saaxiibayo rasuulka sal adi buu tilmaamay waa in xadii ahmiyadiisa leh waana meesha ugu muhiimsan walidaalika eh, late studies oo la sameeyey on this field oo aakhir oo ay soo qoreen waxaa ka mid ah. waxay leeyihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan ilaa ay sagaashan iyo toddoba dadka ay gaarsiinayaan waxay leeyihiin waxa ugu wacan in ay noocan maa dadka ahlu siiba dadka dhallinyarada dayarta inay baadi ay galaan oo waddada ilaahay ay ka fogaadaan waxaa ugu wacan arufaqatu suuq waxay yidhahdaan booshanka uu ku leeyahay qofka ninka da'da yar ee uu kaga dayanayo maalan aabbaha imidda uu kaga dayanayo saaxiibka imidda macallinka uu kaga dayanayo imidda bii'ada inteeda kale uu dhex degan yahay uu kaga dayanayo waxaa badan intuu ninka saaxiibka kaga dayanayo wuxuu leeyahay nin dhallinyaro ah oo toddobiyo toban jir ah wuxuu yidhi markii igu horrayso suuqa aan gala waxaa igu wacnaa buu yidhi nin baa casuumay oo yidhi kaale maanta invitation baan kuu fiday gurigayga imow kadibna wuxuu yidhi wuxuu ii shiday aflaantii xumayd oo buluuga lagu magacaabay laga bilaaba maalintaa lugta aan dhigi lahay yani soddobiy toban jir baan ahaa reer usro iyo qoys lagu yiqiin diinka iyo khayrka iyo dacwada lagu yiqiin oo weligoodba sidaa ahaan jiray buu ka dhashtay laakiin maalin keliya waxaa laidhi koob shaahan kuu shubay ee kaale waana waxaa keenay inuu markaa meesha saa usii fogaado waa citaabka ugu horreeya wuxuu u dhacayaa waalidiinta waxaa khatara ama khalada inuu nin waalidihi isagoo dhale nin markaa qaangaara ah, uusan ogayn wiilka kan iyo dadka uu la saaxiibay inuu hooyada aanay ogayn gabadhan meeshay aadaysa cidda ay la saaxiibsa inaanay ogayn maxaa yeelay waxaa miftaax ina alqariina bilqariin yaqtadii labada ruux markay isku mid yihiin way isfiirsanayaan way isfiirsanayaan nima nin kaluu eeganaya ma garto war adiga waddo keliya ama waddo gaara samayso wadada adiga keliya ha ku qoondaysnaato qof maxaa ku daba dhigay waa inuu isla wadadii marka u raaco idan waxay ka mid taha waxyaabaha marka loo baahan yahay in marka aan ku baraarugno arrinka kale wuxuu yahay ee shahwada aad iyo aad amaba qofka aad iyo aad u fogeeya ilqaa'u ama waxay ku magacaabaan idlaaqu nadar aad diintoenu waxay nooga digtay waxa lagu magacaabo amaba in qofku uu aragiisa uu kontaroolo waxay ka mid taha waxyaabaha ugu muhiimsan walidaalika aayad wa fii kitaabi illaahi jalla wacala oo booskeeda axkaam kale ay buuxin lahayd haddaanay ahamiyad aanay lahaan lahayn ba allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay ragga marka lala hadlayay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ilahi subxaana wa tacala ma dhihin qul lilmuslimiina ma dhihin maxaa yeele mas'alad ah in indhaha la laabo oo aragga la laabo oo markii xumi ay kaa soo horbaxdo aan la milicsan dadko dhan ma wada gaari karaan qof kastoo yidhi anaa muslima ma gaari karo waxaa gaari kara qofkii mu'mina saa darteed ilaahay subxaana wa tacaala hadalka uma wajihin qul lilmuslimiina maaha guruubyada kale iyou ka liitana haba sheegin laysa lahum ay wujuud maba la tirsanayaba laakiin dadka lala hadlay waxaa la qul lilmu'miniina maxaa la darajo ah inay markay kaa soo horbaxdo islaan qaawan oo markuu kaa soo horbaxo mashhad aad i aad u khaldan ama adoo rogrogaya remuudka markii tv-gu wax kale uu soo saaro inuu qofku markiiba indhaha uu laabtu yidhahdo subxaan allah inuu yidhaahdo qof kasta ma gaari kara mu'min unbaa gaari kara muslimka waxaa laga yaaba dadka markii la wada joogo inuu yidhahdo waxa naga qariya guriga markuu tagano suu doona ugaga dhargo laakiin qofka markuu mu'minka u yahay ama dadka ha la joogo ama keligii ha noqdo double standard ma yaqaanin wuxuu yaqaan hal wajh ama an ya'tiya haaulaa'i alqowm biwajh wa haaulaa'i biwajh qolyahana weji uu kula mucaamaltano kuwana weji uu kula mucaamaltano taa waxaa lagu yaqaana qofka iimaankiisu aanu dhammaystirmin arrimaha kale ee ama qofka waxa aad yaad u dila ama shahwada aad yaad runtii ugu tirtirsiiyo meel xun ka tuura waxaa ka mida faraaqa inuu maalan jiro vacum uu jiro waqti iska fadfaada wax buuxinaya aanu jirin oon waxyaabaha aan meeshan ugu nimid nin weyn oo soo taagan oo dhallinyaro ah oo wuxa u fadhiyo wuxuu u taagan yahay aadaan ogeyn walidaalika cumar bn khataab hadaladiisa waxaa ka mid a ah, markaan arka buu yidhi nin dhalinyaro ah oo awood iyo xoog leh oo kowkowlo isku toosan markaan arkay aad baan u farxaa buu yidhi indhahayga markay qabato laakiin markii la yidhahdo ninka kan waxba ma qabto wuu soo taagaya wax professional amaba laha wuu sii socdaa wuu soo socdaa sida dadka meesha logu yimi isagoo doma jira la sii wadaa la soo wadaa xoolaa la bixin jiray la soo celin jiray markaan maqlay buu yidhi saqata min caynii indhahaygu ka dhaca maba tirsadaba maxaa ninka dhallinyarada waxaa lagu ogyahay ilan mar haddii la yidhi ilan dacwadan yaa u soo nusray abubakr isagoo soddon iyo toddoban jir uu ka soo bilaabay shan iyo toban buu cali bin abi taalib radi allahu canhu jir buu cumar bin khataab radi allahu canhu casharatu mubasharuuna biljanna markii dhammaantood lasoo ururiyo wax afartan gaarsiinaa ma jirin wamaca daalika waxay yidhaahdeen yaa allah waxaa naga go diinka kan inaan dusha saarano waxay naga go diinka kan inaan u nusrayno waxay naga go'an diinka kan inaan u hilinno waa ay dushay saarteen garbahay ku qaadeen midigtooday geliyeen maanta waa aniga adiga waatan aan hoos harsanayno khayrkooda idan rasuulka sal lla lay slam wuxuu nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas laba nicmoba dadku aad bay ugu kadsoon yihiin oo lamaba socdaanba maxaa ka mid ah? wuxuu rasuulka sal lla lay slm asixatu walfaraaq caafimaad markuu jirana qofka waxa laga inuusan fakarin markuu faraaqa uu jiro waqti badan uu jiro inuusan fakarin baa laga yaabaa waxyaabaha u fududeeya qofka shahwada inuu ku dhaco waxaa ka mid a iyadoo xaaraamta la fududaysto shaygan waa shay xaaraam ilaahay subxaana wa tacaala baa xaaraantinimeeye waa sohodin aanan laga tallaabi karin waa fududaysanaya walidaalika waxyaabaha ugu badan dadkeenan meesha jooga oo aan isleeyahay hadaan ramadaan walbaba yaa allah aanu leenahay inaan nala ajiibin ay u badanta wadankii baan u ducaynayna ma ducadeena la aqbalo intaasaan gacmaha taaganayna ma ducadeena la aqbalo waxaa keliyaan isleeyahay amaba na hor taagan oo ducadeena loo aqbaliya la'yahay masalata atasaahul fi alxaraam attasaahul fi alxaraam ribadii baa noo sahlan zinadii baa sahlan cuntada la cunayaan loo aabayeelay raashinka lagu soo hordhigaadaan u aabayeelay waxaa la cabayaanaan kuu tirsanayn shilinka ku soo gelaya meeshuu ka soo galaadaan ogayn waxaa uun kuu muhiimsan keliya dhowr kaar baad wadataa in akaanku ku soo dhacaan laakiin inuu qofka isweyddiiyo markuu alxasan albasriyi xisaabtanka markuu ka hadlayay qofka mu'minka ma gaaraya darajata alcabd altaqiya annaqiy ee la dhihi kara addoonka kan waa addoon saafiyo ilaahay ka baqi ilaa uu dhowr su'aal uu is yidhaahdo ma'kali haada anna alla wixii lagu tiimbarayna ku rid walow bni aadam ha noqdo eh qofka intuu meeshaa taagan yahay khatarteeda marka leedahay walidaalika rasuulka sal alla alay wuxuu kaloo nooga digay in meel alla meesha ay shahwaadku ay ka dhow yihiin wax alla waxa qofka ninka ragga ama gabadha muslimadda dareenkeeda kicin kara meel alle meesha ka dhiwin qofka inuu inta uu jiro at sufficient distance intuu ka fogaan kara inuu ka fogaado oo eryada baan lagu arkin walidaalika rasuulka sal alla alay saxaabada wuxuu yidhi xadiidka abi saciid alkhudri iyaakum waljuluusa fi turuqaat war iska ilaaliya inaad fariisataan marinadu dadka ay maraan maxaana saxaabatu rasulilah sal alla alيه hadii tv uu jiri lahaa xadiidka waxaa la dhihi lahaa iyaakum wa mushaahadat telefisyon waad arki lahaydeen haddii wakhtiga uu jiri lahaa internet mawaaqic iyo siidooyin aad u foolxun leh amaba sayris aad aad u foolxun leh digniin baa iman lahayd laakiin inay waxaas aanay iman uu rasuulka sal alla alيه wasalam ku koobnaaday keliya aduruqaat waxaa muujinaya maxaa meelaha keliya ay ku kulmi jireen baa ahayd markaasi wuxuu yidhi yaa rasuul allah kama maaranaba meelahaad ka hadlaysid wuxuu rasuulka sal ly sl waa yahay haddaad haddaydan ka maarmayn oo ay tahay uun keliya inaad meesha un fadhiisataan waddadu xaq bay leedahay xaqeeda siiya markaasuu rasuulka sal alla alay wasalam uu yidhi war aragga laaba oo dhibkana dadka ka daaya oo dadka idin salaama ciddi idin salaantana salaanta ka radiya wanaagana dadka farax xumidana reeba shuruuddaa marka la helo oo biidn illaahi subxaana wa tacaala sida loo oofiyo ayuu arrinku markaa hagaagayaa biidn illahi subxaana wa tacaala walidaalika nin dhegihiisu ay ku furan yihiin muusiiq nin dhegihiisu ay ku furan yihiin heeso nin u soo taagan afarlabaatanka saa inuu t iyo raqsi un keliya daawanayo isagaa marka isku fura baabka lagu magacaabo muhiiraad muhiiraad wa isagaa isku furay walidaalika culimmadii ka hadhadli jirta heesaha heesahan weligood kamaysan hadlin xitaa qolyihii ka hadli jiray oo meel xun ay kala dhacda masalada klibskan maanta socda kuma jirin sheekadooda kuma jirin walidaalika qofka markuu ka dheeraa min mahiiraati alfitan waxyaabaha uu ka badbaadaya ayay ka mid tahay ama ku badbaadaya haddii ay dhacdo marka inay fitno ay timaado fitnada waxaa looga badbaadi karaa arrimahan soo socda arrimahan soo socda ugu horreeya kow inuu qofku yidhahdo macaad allah ilaah baa magan galay macaad ilaahu adaan kaa magangala fidnadan waa badbaadada keliya ee ninka dhallinyarada ah ama qof kastoo ilaahay subxaana wa tacaala shahwa uu ku beeray uu kaga badbaadi kara muhiiraati alfitan inuu yidhaahdo way macaad allah walidaalika rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid buu masalada uu kaga hadlay wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam toddobo ilaah baa hareeyay bu rasuulka sala allahu calayh wasalam toddobadaa waxaa ka mida markuu tilmaamay warajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله نن أي أيارتي هويني هويني ذا يضع وحا إله سبحانه وتعالى يسقط درين وحو البو قبر لقو دورته لكن نن كان وحي لسو يستاقي كلمة إني أخاف الله نبي الله يوسف عليه السلام مركي الباب كالله حرتي وليري كسور دو في النبي واتن uu is arkay inuu markaa iyadii kuurka u saaran yahay halis uu u yahay inay gomadiisu ay simbaraxata markuu arkay jawaabta uu bixiya waxay ahayd macaad allah ilah baa magangelaya idan culimmada waxay leeyihiin aayaddaa amaba macnaha isaga ah wuxuu muujinayaa macaad allah carabka keliya kama dhihin laakiin qalbigaa wehliya haddii qofka xitaa qalbigiisa uu kontarooli waayo akhaafu allaha daa keliya ilaah baan ka baqaya keliya iyada laftirkeeda meel bay gelaysaa biidn illahi subxaana wa tacaala waa ti ninkii gabyaagaha u yidhi waidaa khalawta biriibatin fii dulmatin wاnnafsu daaciyatun ila الطugyaani faاstaxi min nadari اlilaahi waqul laha ina aladii khalaqa الظulaama yaraan haddii maalin maalmaha ka mida jaaniska uu ku siiyey meel gudcura inaad geshid qof un alla khalwootuda ajnabi kaa ah iyadoo cid idin wehlina ayaan jirin allah subxaana wa tacaala mooyaane ilan inaan markay jiraan allahu aaliuhuma saddex markay meel fadhiyaan allahu raabichum ilah baa subxaana wa tacaala marka weheliya haddii sidaa dhacda waxaa in aladii khalaqa dulaama yaraanii allaha mugdigan gudcurka abuuray kelinimadan iyo rivisigan allaha abuuray allaha mobilkan wax kasta aan ku sheegi karna sameeyey allaha ma aragtay masajadan aan isku soo dirayna noo makaniye allaha wuu ila socda waxaan qoray waxaan dhahay waxaan arkay qofki inuu kelmadda is yidhaahdo waana kelmadda marka ugu qurux badan biidn illahi subxaana wa tacaala waxay culimmadu ay sheegaan marka fa fii hadihi alxaala miaal waxaa la bixiyaa nabiyullahi yuusuf qisiis iyadoo ii dambayso miaal waxaa la bixiyaa qofka markuu taqiyo ilaahi subxaana wa tacaala kelimadda waa inay ku ehbiso ku edbiso dib kuu dirto oo qofka aanu kelmadda ilahay ku dhiiran xadiidkii aad taqiineen ee muslim ku soo aroray saddexdii nin ee godka inta ku dhacay waxaa ku jira nin ila markii xaalka uu xumaaday dhagax markuu soo dilan duloobo oo dabkii amaba godkii uu duuday oo meelay ka baxaan markay waayeen ayaa waxaa la yidhi maanta keliya badbaadadu waxay ku sugan tahay in nin walbaba camal wanaagsan uu maalin uun ilaahay uu la hor istaagay in ilahi subxana wa tacala aan ku barino nin walba markuu baryey mid barulwaalidayn ku baryey mid ammaane iyo credibility ku baryey integrity markuu ka hadlay midkan wuxuu yidhi yaa rab gabar waxaa jirta in adeertahay oo dadka dadka qof aan aad u jeclahay ahay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ama waan isku dayey inaan helay laakiin way diiday waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qadaray buu yidhi abaar baa timid kadib waa ii soo raashin tagtay iyadoo meel ka bilowda ayaan jirin waxaan siiyey buu yidhi qolabaatan diinaar lacaga laakiin shardi baan la galay buu yidhi an shardi baa idin dhex waad ogay inaan ku jeclahay intaana inaan ku googoobayay waad ogtahay maanta waxaan u baahanay aniga adigu in lana ka dhab yani waxaan u baahanay nafsadaadan u baahan kadib qof baahan baa ahay way ogolaatay markii aan makansaday buu oo ilaahay subxaana wa tacaala imakaniyey oo waxba aanay harsanayn bay kelmadu ay tiri gabadha ayada ay tiri waxay ahayd laa tafudu alkhaatima ilaa bixaqih war fargashiga kan war bakaaradan war ha aadin ilaa in xaqeed aad maraysid mooyaane gabar baan ahay iska kaydaa xalaal kuumay iska kaydaa war xaaraan baa kala nahay iska kaydaa haddaase aad rabtid aad ii baahan tahay waddaa jirtee la soo maro soo maro waa guure hadalkaa marka ay tiri buu leeyahay iyadoo awood aan u leeyahay ilaan marka leeyahy qofka kan waxaan uu ka tegey ama ilaahay subxaana wa tacaala dartii uga tegay waa isagoo awood u leh anoo awood u leh buu yidhi dadka ruuxa ugu jeclahay iyadoo ay tahay qoftaan ugu jeclahay ah ayaan yaa rab arrinkaa iska daaya buu yidhi waan ka wicdo ka leexdo gadaal dib baan u gorta buu yidhi yaa rab arrinkaa haddaan u sameeyo adiga dartaa ilaah waxaan ku jira naga saar waatan ilaahi subxana wa tacala ducada marka uu ka ajiibay waxay ka mid taha acmaasha ilaahi subxana wa tacala la hortegi karo adoo nin dhallinyaro ah shahwadu ay kugu beeran tahay maanta albaabkaa markaad ka baxdid mid ku diidaysaaye ayan jirin iyadoo gabadhu gabadh dhariyara ay tahay albaabkaa markay ka baxdo raggu ay inta ay dabarodayaan marka ay tiraahdo innii akhaafu allah ilaahay mooyaane cid kale aanay u muuqan rasuul maxamed sal ly sl inay raalli galaysa mooyaane dan kale aanay lahayn oo inuu raalli galeeyo mooyaane dan kale aanu lahayn lab iyo dhadigoo markay sida ay yihiin waa mar keliya darajo markaa la gaaray waa marka keenay uu leeyahay ibnuqayim aljawsiya toddobadan mutaysay inuu ilaahay subxaana wa tacaala harkiisa uu ku hareeyo yowma la dilla ilaa dillo maalin aanu hoos iyo har labadaba aanay jirin ilaa dilluhum mooyaane maxaa keenay maxaa qolyahan hawadooday xakameeyeen imaam caadilu ahaa isagoo dadka dulmin kara qolyihii shala dulmiga aabiga u geystay isagoo ka argoosan karo ilahay dartii u dhaaf waa nin dhallinyaro ah isagoo suuq geli kara buu yidhi cibaadaan rabaa waa nin meelaha inuu ka sheekeeyo jeclaan laha laakiin qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid sida dharkiiu masaajidka u dhex dhigtay qalbigiisa markaas kusoo laalabanay waa laba ruuxo dana adduunyo iskumayaan keenin waxaa isku keena ilaahay dartii tixaabaa fillaah hawadooda xakameeyeen waa nin markuu wax la baxayo oo sadaqaysanayo gacantiisa bidixitaa ka qaranaya waa nin ay u yeertay haweenay daatu mansabin wa jamaal wixii o dhan baa ilahi subxana wa tacala isugu daray wax looga orda meesha ma yaalaan laakiin wuxuu leeyahay innii akhaafu allah waxay ka mid tahay darajaadka ugu sarsareeya markaa la gaaro waxyaabaha looga badbaado xumida waxaa ka mid ama shahwada looga badbaado waxaa ka mida isha ilahi subxaana wa tacaala markuu ka hadlay wuxuu yidhi yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilahay wuxuu og yahay isha wax khiyaamaynaysa iyo laabtu waxa ay qarsanaysa wa allah subxana wa tacala la socda ibn cabaas markuu fasirayay wuxuu yidhi khaa'inat alacyuni tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa ninbaa reer booqasho ugu tegay reerka waxaa la jooga buu yidhi ama guriga waxaa degan almar'atu alxasnaa haweenay qurux badan kadib markii dadka meesha markay marayso ilaan dadka indhaha ku haya indhuhu dadbanaya markuu isiraada alla ilahay wax kuu jeeda markaa ma lahana ishuu ku xadaya khaa'inata alcaynada ilahi subxana wa tilmaam waa taaba buu yidhi ibn cabbaas radi allahu canhu ardaa sufyaan athawri macnahaasoo kale marka tilmaamay idan waxaan leenahay waa macnaha ugu muhiimsan hadalkii markii loo jeediye ragga loo jeedo l qul lilmu'miniina dumarkana waxaa l qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin maxaa gabar muslimada lagama hadlin muminaad baa laga hadlay muminaadna gabadha waxay noqonaysaa markay dadka la joogto iyo markay dadka ka maqanta intuu inay isgu mid noqoto waxyaabaha meeshan lagu barto waxaa ka ah noloshan iyadu markaa labalabada ah ilmuhu markay guriga ay joogaan oo tarbiyada ah, noocan maa aabbuhu uu yahay nin marka aad aad u adag hooyadu markay tahay hooyo aad aad u adag waxaa laga boqolkiiba boqol inay perfect noqdaan waxba ka khaldanayn laakiin iskuulka ma la aaday mar haddii raggii kale asxaabtaa marka la aado qofkii waa wej kaleba imisaa arkay mid iyadu markaa khimaarka intay la laabatay oo boorsada kala soo baxday imisaa arkay mid markuu meesha uu joogay aabba waa khansiir igadaa waxaan ma cuno iyo nambar baa ku jira le markuu agga taga wuuu doona suu doona u daliiqo cadad la xisaabi kara marka maaha iyada waxay ka tahay khataraad khatarta cajaa'ibteeda ay ka tahay oo loo baahan yahay subxana wa taala looga baqo idan hunaa marka allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu wuxuu yidhi qul lilmu'minaati ydudna min absaarihin ama qul lilmuminiina yuduu min absaarihim wayaxfaduu intaan laga hadlin zinada war zinada ka dheeraada lama dhihin laakiin waxaa laga bilaaba kow aragga laab kadibna waxaa layidhi ilaali xubintaada taranka ilaali maxaa loo hormariyey waxaa loo hormariyey waxaa la ogyahay waa meesha ibnu lqayim aljawsiya uu leeyahy wannadaru aslu caamati alxawaadis alatii tusiibu alinsaan mar haddii araggaaga oo boqolkiiba boqol uu kontaronaado inta dambe o dhan way sahlanaanaysa biidn illahi subxana wa tacaala maxaa yl culimmadu waxay yidhahdaan kow annadara tuwallidu alkhatara qofka markuu wax saa u fiiriyo faker baa maraya yacnii maskaxdiisa cross mind markii waxbaa soo gelaya khatara markay timaado faker bay isku bedelaysaa waxaad bilaabaysaa mawduuc inaad ku fakertid fakerka wuxuu socdaba shahwu isku bedelaya shahwada waxay socotaba doonis bay isku bedelaysaa doonista waxay socotaba go'aan bay isku beddelaysaa go'aanka marka la gaaraan qofka inuu ka daba taga marka ma jiro qof out of the blue leh dembi baan samaynaya markiiba waa inuu soo maro intaasoo ijraa'ad waa inuu soo maro kow khatara aragti kadibna khatara waad arkaysaa waxbaa kuu saxmaya khatarada markay noqotay waxay isku beddelaysaa waxa lagu magacaaba fakr waad ku fakeraysaa habeen iyo maalin fakerka wuxuu socduu isku bedelayaa marka shahwa shahwadii baa doonis ka dambaysa doonis in samays ku xiga waa macnaha marka uu tilmaamay waa meesha uu leeyahay ninkii gabyaaga ahaa kullu xawaadithi mabda'uha min annadari wax kasta oo dhaca meesha ka bilowdaan waa aragtida aragga marka la kontaroolo khayr baa la gaaraya biidni illahi subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu uu ku tilmaamay oo uu yidhi abu hurayra ilaahay subxaana wa tacaala kataba cala bni aadama xadahu min azina qof walba zinada waxbuu ku leeyahay indhahan way zinaysanayaan zinadoodana waa in indhaha wax lagu fiiriyo dhaguhu way zinaystaan zinadoodana waa in xumi lagu maqlo carabku wuu zinaystaa zinadiisana waa in xumi lagu sheego gacmahu way zinaystaan zinadoodana waa inay marka wax gacmogacmeeyaan luguhu way zinaystaan zinadoodana in meesha lagu tago ugu dambayn waxaa ugu dambeeya xubintii taranka ahaydo ama run buu leeyahay ama noo buu leeyahay wuu diiday labadaa miduu marka inay zino tahay maxaa muujinaya waxaa la ogaaday maanta waxaa la ogaaday daraasaadka ay muujiyeen scientifically waxa ugu badan ee keena dacf اljins inuu hamiga ragga iyo dumarkaba inuu yaraado maxaa keenay xagga taranka marka loo baxo waxaa ugu wacan bay qofka kan awooddii uu u baahnaa isaga iyo obsi sakiska u baahnaa labada ruux ee isqabay awoodday u baahnaayeen waxaa daciifiyey oo keena raggu inay maanta dhan kaniini ka daba wareegaan waxaa keena maxaa yeelay boqolkiiba sagaashan consumes hawadaasu ku soo dhammaynaya indhuhu markay qaar la tagaan boqolkiiba toban dhaguhu boqolkiiba toban ay la tagaan oo carabku boqolkiiba toban uu la tago oo gacmuhu boqolkiiba toban ay la tagto gurigu wuxuu tegayaa ninkoo zero ah zero markuu noqdona maantana inuu raadiye weeye waxbaa laysku daraa baa layidhi basal iyo bisbaas haddii laysku daro nimanku way u fiicanta intaabuu ku waalanaya oo waxaa keenay inay raggoo dhan maanta ku mashquulaan howlo aan loo fadhin dumarkuna inta ay ku mashquulaan maxaa yeelay qofka wuxuu adeegsaday xubnahaasoo dhan walaalika nin dadkii hore ka mid ah, ibnu rajab wuxuu leey waxaan arkay nin boqol iyo dhowr sano dhaafay oo markuu soconayo suu u soconaya aad la howl marka loo dirsa bus wuu boodayaa buui waa nin kawlo is haysta kadib waan weydiiye war adoo da'dan jira maxaa kaa dhiga nin aad aad u fudfudud wuxuu niyo xubnahan aad arkaysid yaraan baan ku soo ilaalina buu yidhi indhaha ilaah baan kaga baqay dhagaha ilaah baan kaga baqay lugaha ilaah baan kaga baqay intuu baan soo ilaaliya buu yidhi xafidnaaha fi sigari faxafidha allahu fi lkibari yaraan baan ku soo ilaalina weyninka ilahi subxana wa tacala ku ilaalinaya yaraan buu kusoo ilaaliyey markuu weynaado ilahi subxana wa tacala u ilaalinaya laakiin markii yaraantii wixii oo dhan ba ismaanjaataad ka dhigto adiga meel cidlaa la adi wixii oo dhan markii ay eber ay soo noqdaan markaad weynaatid marka oo da marka qofka uu sii gaaro kullamaa taqadam bihi sin inuusan waxba ka helin meesha imanaysa idan walidaalika xitaa arrinkan waxaa markhaati kacaya marka ay dawaynayaan dhakhaatiirta waxyaabaha ugu weyne lagu dawayo waxaa ka mid ah war saddex isbuuc waxbaha arkina meelaha ka fogow maxaa yeele wax kale maaha waxaa laga ilaalinayaa inuu consuming ku sameeya awooddiiso dhan energy-go dhan walidaalika haddii la ilaaliyo xubnahaana ilaahi subxana wa tacala awoodda u ilaalinaya waxaa ka mid a ah, nadaru lfaj'a ayay diintu tilmaanta wax lagu magacaabo waxaa laga adoo waddada maraya si kada ah in lagaa soo horbaxo waa rag waa dumar si kada ah qof ilaahi subxaana wa tacaala lab iyo dhadigba in oppositeka inuu marka indhaha lala raaco waa ta la diiday nadulfaja waa maxay haddii lagaa soo horbaxo haween qaawan baad aragtay indhaha ka dadba markiiba haweenay muslimadda wey ninka markiiba kasii jeeso dadka dadka indhaha inay ka dhexbaxayaan aad moodid cajaa'ibteeda leeda walaalka rasuulka sal ly slm wuxuu yidhi nadrada koowaad ee kadada ah ta adaa iska leh yani waad aragtay inaad soo jeesatid mushkilad ma leh laakiin tan labaad oo ah inaad kusii